alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabun min aliimaani billah asabru calaa aqdaar illah waidaa araada bicabdihi shara waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay addoonka haddii ilaahay subxaana wa tacaala khayr uu la doono in dembiyada uu galay ciqaabkooda adduunyada ugu soo dedejiyo waxyaabaha uu ku ciqaaban waxaa ka mid a ah almasaa'ib taasoo markaa addoonku uu kaga badbaado ciqaabka aakhiro waidaa araada bicabdihi shara amsaka canhu ee bilcuquubati bisababi dembihi fi اdunya wa akhara canhu lcuquubata <clears throat> bidenbih ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka haystaa ciqaabkii uu ka joojiyay ciqaabka uu ku ciqaabi lahaa dembigiisa intuu adduunyada joogo ciqaabkiina dib baa loogu dhigaayo mid aakhire ku sugaya ayuu noqdaa ida araada bicabdi waxaa laga qaadanayaa ana ashara yaqacu biiraadat illaah raddan cala almuctasila sharku inuu ilaahay doonistiisa ku dhaco laakin iraadat llahi lishari laysat lidaati shar ilaahay markuu sharka doonayo inuu dhaco sharku wanaag uu leeyahay laftiisu ilaahay u dooni maayo wainamaa lima yataratabu caleyhi min xikmati wa kamaal wuxuu ilaahay sharka u doonaa waxaa ka dhalanaya ee ka ratibmaya bani aadamka laftoodana tusaale cad oo arrintaasi lagu fahmaa laga heli karaa oo qofka tusaale ahaan xanuunsanaya la odhanaya waxaad u baahan tahay qaliin culus ee doonaya qaliinkaa in lagu sameeyo qaliinka dhibkiisa sidiisa u dooni maayo laakiin wuxuu u doonayaa waxa laga rajeynaya oo ah inuu bogsado xataa yuwaafiya bihi yowma alqiyaama macnaa ilaa dembiga ciqaabkiisii ilaahay aakhiro ugu dhammaystiro oo macnuhu waxa weeye dembigiisa oo aan laga dhaafin oon musiibo adduunyada ku heshay lagaga dhaafin ayuu aakhiro taga dabeetana ciqaabkii dembigaasi oo dhan ayuu addoonku aakhiro kula kulmaa wajhu dilaalat alxadiid cala maqsuudi ilbaab ana fiihi ana tacjiila alcuquba lilcabdi cala dunuubihi watawfiiqihi lisabri calaamat cala iraadati illahi alkhayra lahu lah ana fiiha ana tacjiil الcqubaةi lilcabdi عlى dunuubihi fi الdunya wa twfiiqahu lلصbr calaamaة عlى iraadaة اllahi الkhayra lah in ilaahay addoonka dembiga ciqaabkiisii adduunyada ugu soo dedejiyo islamarkaana uu waafajiyo inuu ku sabro musiibada waxay daliil u tahay inuu ilaahay addoonkaa khayr la doonay manaa waa arrintaasi ciqaab baaba addoonka ku dhacaya laakiin waa khayr nisbiya oo marka la garab dhigo haddii ciqaabka aakhiro lala sugi lahaa oo ciqaabka adduunya waa ka fudi ciqaabka aakhiro wkulu ma kana min shucab اlkhayri fahuwa min aliimaan wakamilaat اtawxiid mar haddii arrintaasi ay ka mid tahay qodobada khayrka wax kasta oo khayri iimaanku ka mid yahay waana waxyaabaha tawxiidka dhamayska tira haddaba hawaabka xadiidkan lagu sheegay qofkuma waxa uu ku helayaa calaa mujarad alcuquuba cala dembi in dembiga lagu ciqaabo maya waa murakabun min shayayn laba sababood baa lagu helayaa sababta koowaad almucaaqaba cala dembi waa in dembiga lagu ciqaabo sababta labaadna waa tawfiiqu lisabri calaa maa nazla bihi min albala cuquubata lahu calaa dembi waa inuu ilaahay waafajiyo in musiibadaa ku dhacday uu ku sabro ee dembigiisa markaa ciqaab dembigiisa uu keensaday ahayd daliil khaamis waqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi ina cidama aljaza ajarka weynidiisu maca cidami albalaa balaayada iyo imtixaanka weynidiisa ayuu la socdaa wain allaha ilaahay tacaala koreeya idaa axaba hadduu jeclaado qowma ibtilaamuu imtixaamaa faman radiica qofka marka la imtixaamo qadarka ilaahay raalli ku noqdo falahu rida ilaahay raallihaanshihiisuu helaa waman sakhita ka marka qadarka ilaahay u xanuujiyaa uu ku dhaco cadhoodana falahu sukhtu isna cadha ayaa u sugan oo ilahay cadhadiisa ku dhacaysa xadiidkan musanifku wuxu uhi waqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam waxaana loo qaadan karaa inuu xadiidkaa hore qeyb ka mida yahay sida صaxiixana waa xadiid mustaqila weeye rawahu tirmidiy waqaala fiihi xasanu غariib laa nacrifu ila min hada اlwajh xasanu ligayrihi lima lahu min ashawaahid marka muxuu musanifku u yihi waqaala الnabiyu salى اllahu alayh wasalam sababtu waxa weeye lannu xadiidkan iyo ka horeba tirmidi baa wariyey wa biisnaadi waaxid hal sanad buu labada xadii tirmidi uu ku wada wariyey oo tirmidi markuu xadiidka hore uu sunantiisa ku qoray biisnaadihi xadiidkan hadda aynu dul taaganay sanad umuu sheegin ee wuxuu yihi wabihada lisnaadi can اnabiyi salى اllahu alay wasalam sanadka xadiidka hore laftiisa waxaa nabiga lagaga wariyey qaala inuu yihi ina cidam aljaza maca cidam اlbala albala halka waxaa looga jeeda alibtilaa bاlmusiiba addoonka in lagu imtixaamo masaaib ku dhaca marka macnuu wuxuu noqonayaa kahratu thawaabi yaxsulu bikahrat اlbala ajarka badnidiisu waxa ay ku xidhan tahay oo lagu helayaa balaayada iyo masaaibta badnidooda mar kasta oo musiibadu weynaato ajarka sabirka lagu sabro laga helayaana u weynaanaya mar kastoo ay badatana ajarka sabirka lagu sabro laga helayaa uu badanaya waa ka yihi sheekh sulaymaan man kana ibtilaauhu acdama fajazauhu acdam qofka imtixaanka la mariyey uu wen yahay iyo masaa'ibta ku dhacday ajarkiisuna u weynaanaya facadamat اljri wa kahrat اthawaabi maca cidam اlbala ajarka weynidiisa iyo abaalmarinta badnaanteedu waxay la socotaa musiibada weynideeda kayfiyatan wa kamiyatan jazaan wifaaqa hadday noqoto xagga markaa tayada iyo xagga tirada labadaba wain allaha ida axaba qowma ibtalaahum ay ikhtabarahum bima yuqadiru caleyhi min alumuuri alkowniya ilaahay qoom hadduu jeclaado wuu imtixaama muxuu ku imtixaamaa waxa uu u qadaray kalamraadi wa sida xanuunadoo kale waxaa kaluu ku imtixaama bima yukalifuhum bihi min alumuuri sharciya waxa ilaahay uu ku kalifee u diray umuurta shareecada ka mida marka xadiidka xaggiisa dambe haddaad eegto cidda la imtixaamaa ma aha dadka ilaahay uu jecel yahay oo qura bal macnaha xadiidku waxa weeye qowm ilaahay hadduu jeclaado wuu imtixaamaa hadduu nacana waidaa abqada qowma ibtalaahum macnu waa sidaas waxaana taa tusinaya dee natiijada faman radya falahu ridaa waman sakita falahu sukht walihaada baa labadii fariiq midkoodun baa la sheegay oo kii kale lagaga kaaftoomay macanuhu wuxuu ahaa markaa in allaha ida axaba qowma ibtalaahu wa ida abqada qowma ibtalaahu faman radya falahu ridaa waman sakita falahu sukht sakita waa bikasri lkha suktuna waa alkaraahiyatu lishay shayga in la karaahiyeysto oo cadam ridaa bihi oo raalli aan lagu noqon waxaana ku jirta xadiidka daliil calى ana atasakط cinda aqdaar illahi اlmulima min kaba'ir dunuub bal min akbar اlkaba'ir qadarada ilaahay wax xanuujiya in markaa la karaahiyeysto oo lagu sabri waayo dembiyada waaweyn inay ka mid tahay waxyaabaa ilaahay uu sharciyeeyey in la karaahiyeystaa iyaduna waa dembi weyn dalika bianahum itabacuu ma askhata allaha wa karihuu ridwaana faaxbata acmaalahum waxaa daliishaday xadiidkan culimada yidhi alridaa bilqadar waa waajib waayo waxaa rasuulku yihi faman radya falahu ridaa waman sakhita falahu sukht waxaa markaa raalli ilaahay lagu helayaa inuu yahay in qadarka lagu raali noqdo ayuu tusinayaa bay yidhaahdeen laakiin sida saxiixa ah asuktu iyo alridaa mansilo udhaxaysa baa jirta oo iyadana addoonku ku badbaadiyo waa maxay mansiladaasi waa asabru waa asabr wey marka marka wa waman sakida falahu suktu dee haddii uu qadarkii ku sabro ma cadhoon oo ma karaahiyeysan oo ma nicin hadduu raali ku noqdona de waaba derajo salaba marka xadiidka looma daliishan karo in alridaa bilqadar ay waajibta alridaa bilqadarna waa mustaxab saynu sheegnay wasabru caleyhina waa waa waajib wey masale kale ayaa xadiidka ku jirta xadiidkan daahirkiisu waxa weeye ana almuslima yu'jar wayuhaabu cala almusiiba in qofka muslimkaa musiibada iyo dhibaatooyinka ku dhaca laftooda lagaa ajarsiinayo ina cidam aljaza maca cidam اlbala walmuraadu bilbala waa almasaaib oo markaa masaaibta qofka muslimka ay laba uu ka faa'idayo takfiir اdunuub sida xadiidka hore aynu ku aragnay in loogu dembi dhaafo iyo an yujara calayha iyo in laga ajar siiyo labadaba inuu ka heliyo daahirka xadiidku waa sidaa masaladun waa masale ay culimadu isku khilaafeen hal yujaru lmuslimu calaa mujarad lmusiiba wax camalo isagu uu sameeyey iyadoo aani jirin musiibe iyo dhibaato ku dhacday uun ajarba ka helaya laba qowl bay culimadu ku leeyihiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen thawaabu lmusiibati huwa takfiiru dunuubi faqat masaaibta qofka ku dhacaysa waxa qofka muslimka uu ka helaa waa in loogu dembi dhaafo wax ajaroo loogu qorayaa ma jirto xanuunada ku dhacaya tusaale ahaan waa takfiir lidunuub laakiin ajar loogu qorayaa ma jirto haddaad aragto iyadoo culimada qaar ay leeyihin ajar baa loogu qorayaana waxay u jeedaan calaa hada alqowl bimacnaa waa loogu dembi dhaafaya ilaa idaa tarataba caleyha camalu saalix musiibada addoonka ku dhacday wuxuu ajar ka helayaa un haddii camal wanaagsani uu ka ratibmo camal wanaagsan ay sabab ugu noqoto kaabr musiibaa ku dhacday wuu sabray de musiibada lafteeda laga ajarsiin maaye sabirkaa laga ajarsiinaya oo wixii ka dhashay ee ka ratibmay musiibada wrida wanaxwihima qowlkanna waa ikhtiyaaru shekh islaam ibnu taymiya wa ibn اlqayim qaala ibnu rajab wahuwa almanquulu can kaiiri min asaxaaba in badanoo saxaabada ka midaana laga soo wariyey sida abu cubayda oo kale inaan qofka musiibada ku dhacda lafteeda aan laga ajar siinahayn musiibada dembi dhaafun lagu helo ilaa in musiibada acmaal kaloo saalixi ay raacda mooyaane shekh iسlاm iبnu taymiya wuxuu yihi wاdalaaئil calى ana اlmasaaئba kafaaraat kahiiraة ida sabra عalayha uhiiba calى sabrihi adilada tusinaysa masaaibta addoonka in lagu dembi dhaafaa waa fara badanta hadduu musiibada u sabrana sabirkaa laga ajar siinaya faالthawaabu wاljaزاء inama yakunu calى اlcamal wahuwa sabr wuxuu addoonku ajarka ku helayaa waa camalka oo ah sabirka uu musiibada ku sabray wa ama nafsu lmusiibati fahiya min ficli illah laa min ficli lcabd musiibadu dee ficil adoon maba ahaba siduu markaa ajar ugu helaya waa ficil ilaahay musiibadu wa hiya min jazai illahi lilcabdi calaa denbihi takfiiri watakfiiru wa takfiirihi denbahu biha ilaahayna xikamka uu ka leeya waxaa ka mid ah addoonka in loogu dembi dhaafo marka wuxuu keenay shekh iسلام iبن تaymiya أar imaam أحmed musnadkiisa ku wariyay أnahum dakluu calى abi cubayda iبn اjarax wahuwa mariid dakaruu anahu yujaru calىa maradi saxaabiga abu cubayda oo xanuunsanayay dad u galeen dabeetana waxay ku idhaahdeen xanuunka waa laga ajar siinaya xanuunkuna waa musiiba faqaala ma lii min alأjri walaa milu haadihi wax yar intuu tilmaamay buu ihi ajar intaa in leegna ka heli maayo manaa xanuunka ku heli maayo walakina almasaa'iba xitatun masaaibtu waa takfiir lidunuub dembigaa lagaga hoobiyaa qofka lakiin musiibada lafteeda ajar lagu heli maayo waxaa ajarka lagu helaya waa maxay waa acmaal saalixa haddii ay ka ratabanto fabayana lahum abu cubayda ana nafsa almarad laa yujaru calayh bal yukafaru bihi can khaطaayaahu wuxuu caddeeyey saxaabigaasi xanuunka laftiisa inaan laga ajar siinahayn laakiin loogu dembi dhaafayo masaaibta laga hadlaya addoonku aanu ajar ka helahayna waa almasaaib alatii tajrii bila khtiyaari waa masaaibta addoonka doorashadiisa aan ku iman sida maradka iyo mowt اlcasiiz calayhi iyo lusuus maalahu taa masaaibta waa loogu dembi dhaafa laakiin ajar loogama qoro acmaasha saalixa ka ratibantuu ajar ku hela sida sabirka oo kale wamaa yatawaladu canha waay amaa masaaibta ka dhalatay camal saalixa oo addoonku waxa weeyaan uu ikhtiyaarkiisa ku sameeyey iyadoo waa laga ajar siinaya sida iimaankii oo kale aamana billaahi biikhtiyaarih fa uudiya fi illaah ilaahay daraaddii baa loo dhibay iimaankaa daraaddii baa loo dhibay waa laga ajar siinaya kharaja liljihaadi fii sabiili illah jihaad buu u baxay jihaadka eh, masaaib baa ka dhalatay masaaibta jihaadka dhibaatooyin addoonkii soo gaadhay baa ka dhashay waa laga ajar siinaya khulaasat lqowl markaa qowlkaasi wuxuu leeyahay waxaa qofka laga ajar siinayaa waa acmaasha saalixa ah ee musiibada dabadeed uu la yimaado sida sabirka iyo alrida ee musiibada lafteeda laga ajar siin maayo waa lagu dembi dhaafo qowlka kale wuxuu leeyahay mae musiibada lafteeda laga ajar siinaya waxaana daliishanaya xadiidkan ina cidam aljaza maca cidam اlbala jazaagu de waa ajarkii inuu balaayada un ku xidhaya baa xadiidkan lagu sheegay camal kaleo addoonku uu sameeyena lama sheegin laakiin culimada yidhi musiibada addoonka lagama ajar siinayo lafteeda waxay xadiidkan kaga jawaabeen marka waxa weeyaan uu musiibada ku sabro oo xamalu axaadiid alatii daahiruha aljru cala lmusiiba calaa man sabra cala lmusiibati laa calaa mujaradi lmusiibati faqad musiibada lafteeda looma jeeda bay yidhaahdeen xadiidka waxbaa qadaran oo xadiidka kale ayaa fasiraysa oo ina cidama aljaza ee cala asabri cala lmusiiba aw aridaa biha maca cidam lbalaa maca musiibada lafteedu looma jeedo qaala sheekh sulaymaan wacalى hada fayujaabu can اlأwali ina cidama aljaza maca cidam اlbala ay ida sabra waxtasab baa loo jeeda wuxuu balaayada markaa ajar ku helayaa haddii sabir iyo ixtisaab waxa weeyaan uu raaco sheekh alciz bin cabdisalaam isagu waaba aada buu radiyey qowlka odhanaya musiibada lafteeda ajar laga helaya oo wuxuu yihi dana bacdu ljahalati ana almusaaba majuuru wahuwa khaطأu صariix dad juhaala baa u maleeyey qofka musiiba ku dhacdo in musiibadaasun ajar laga siinayo waana khalad cad faina ahawaaba walciqaaba inama huwa cala lkasb qofku wuxuu ajar ku helaa ama ciqaab ku mutaa wax isagu uu kasbaday wlmasaa'ibu leysat minha masaaibtuna kasb lcabdi ka mid maaha bal waa min ficl illah bal ilajru cala asabri waridaa waxaa ajarka lagu helaya waa markay musiibadu dhacdo addoonku inuu sabir iyo ridaa uu la yimaado waay wجه dilaalة الxadيiث عlى maqsud الbاb ana في ana ana fiihi ana ma fiihi min اlإثاabaةi عlى الرضا bالمصائب wahuwa mutadamin للصبr daliil عlى أnahu cibaadaة min العibaadaat alati yaqumu عalayha التwxيid ana ma fiihi min اlإثاabaةi عlى الرضا bالمصائب waa xadiidka ku sugan oo ah in addoonka laga ajar siinayo sabirkii iyo raalli aanshihii musiibada loo qadaray ku raali noqday ridaha wuxuu koobsanaya dee sabir oo arida waa sabrun waziyaada sooma sabir iyo dheeraad qof sabre ayuunba aridaana ku sifoobi karaa ana ma fiihi min alihaabati cala rida bilmasaa'ib wahuwa mutadaminun ee arida mutadaminun lisabr daliilu cala anahu cibaada min alcibaadaat waxay daliilu tahay mar haddii alridaa waasabr calaa qadari illaahi qofka laga ajar siinayo waxay daliilu tahay inuu cibaadaye alcibaaduma addoonka laga ajir siiyaa alatii yaquumu caleyha tawxiid mar hadduu markaa cibaado yahay dee yakmilu biha tawxiid wa yanqusu bitarkiha tawxiid haddii cibaadada la helo waa ku dhamaystirmaya haddii cibaadada la waayana waa nuqsaamaya qaala fiihi masaa'il alula tafsiiru aayati takaabun wa qowluhu tacala waman yumin billahi yahdi qalba macnaheeduna waa man asaabathu musiiba facalima anaha min cindi illahi faradiya waslm hada allahu qalbah athaaniyatu ana hada kan oo ah alsabru cala lmusiiba min aliimaani billah iimaanka ayuu ka mid yahay waayo de waa min aliimaani bilqadar walqadaru waa ficlu llahi wa wasfuhu baderkuna waa ficilki ilaahay iyo ifadiisi athaliatu aacnu fi nasb ee annahyu can acni fi nasb waxaynu baabkan ka baranaynaa diidmada la diiday nasabka in la duro qofka nasabkiisa la caayo ama la anfiyo la yidhaahdo ma sugna araabicatu shidat lwaciidi goodigii daraantiisa fiiman mid loogu goodiyey daraba alkhuduuda washaqa aljuyuub wa ku yeedhay bidacwa aljaahiliya laysa mina buui nabigu alayh salaatu wasalaam tabaraa min waa ka beri noqday waayo lannahu waa munaafin lisabr calaa maa qadarahu allah sabirkii waajibka ahaa buu qofkaasi ka tegey alkhaamisatu calaamatu iraadat illaahi bicabdihi اlkhayr waxa calaamadu ah inuu ilahay addoonka khayr la doonay oo an yucajila lahu lcuquubata fi dunya in dembigiisa ciqaabkii uu ku mutaystay ilaahay adduunyada uu kaga jaro binusuuli masaa'ibi calayh si uu ciqaabka aakhiro uga badbaado addoonku asaadisatu iraadat llaahi bihi shar ay calaamatu iraadat illaahi bihi shar waxaa calaamadu ah inuu ilahay addoonka shar la doonay taasoo an yumsika canhu cuquubata denbihi xataa yuwaafiya bihi yowma alqiyaama in dembigiisa ciqaabkiisii ilaahay uu ka daayo intuu adduunyada joogo oo aakhiro ilaahay subxana wa tacaala uu ku ciqaabo asaabicatu calaamatu xub illaahi lilcabd waa calaamadu ah inuu ilaahay addoonka jecelyihi oo ah alibtilaa oo in allaha idaa axaba qowma ibtalaahum ilaahayna dadka wuxuu u jeceliy alambiya warusul iyagaana u imtixaan adag ashaddu nnaasi balaan alambiyaa uma alamhalu falamhal athaaminatu taxriimu الsukt ay calaa qadar illah xaaraantimeynta la xaaraantimeeyey addoonku qadarka ilaahay inuu karaahiyeysto oo uu aqbali waayo waman sakita falahu sukt mar haddii cadho ilaahay ay ka dhalanayso dee waa wax xaaraana ataasicatu hawaabu الridaa raali noqoshadii ajarkeeda bilbalaa balaayada lagu raali noqdo bimacnaa qadarka ilaahay uu qadaray lagu raali noqdo faman radya falahu ridca qaala raximah llah baabuma shaygii buu baab yahay jaa warada soo aroora min nusuusi ah oo ku soo arooray fi riyaa istusnimada baabkani markaa wuxuu ka hadlay waxaa loo yaqaana alriya oo ah mima yunaafi kamaal tawxiidi aw aslahu waxyaabaha tawxiidka waajibka inuu dhammaystirmo hor istaaga tawxiidka waajibkaa nuqsaamiya ama asalkiisaba meesha ka saaraba calaa xasab alxaal waxaana fiicnayd mar haddii alriyaa uu shirki yahay maruu akbar noqdo iyo maruu asqar noqdo inuu musanifku yidhaahdo baabun min ashirki alriyaa shirkiga waxaa ka mida ah waxaa loo yaqaana alriyaa maqsuudka baabku waa bayaan ana alriyaaa min ashirki alasqar almunaafi likamaal اtawxiid waqad yakunu shirka akbara waa in la caddeeyo shirkigu inuu riyaaga iyo istusnimadu inay ka mid tahay shirkul asqarka tawxiidka kamaalkiisa diidaya iyo dhamaystirankiisa wa anahu qad yakunu shirka akbara yaani shirka akbarana wuu noqon karaa xaaladaha qaarkoodba shirka akbara uu noqdaa waxaa loo yaqaano alriyaa waa masdar raaa yuraai muraa'aata wa riyaaan wahuwa min alru'yati bilcayn waxaana laga soo qaatay aragtida shayga isha lagu arko sharcanna waa idhaaru lmari alcamal asaalix liyaraahu nnaas fayaxmaduuhu calayh waa qofku inuu muujiyo camalka wanaagsan iyadoo ujeeddada u muujinaya tahay inay dadku arkaan ay ku ammaanaan ama iyaga inu wax kaga helo idhaaru lmari alcamal asaalix liyaraahu nnaas fayaxmaduuhu caleyh marka waa qeyd muhima ah, fayaxmaduuhu caleyh qasdiga uu camalka u muujinaya waa inuu kaa noqdo wa ficlu aacati daahira liqasdi maxmadati nnaas wuxuu samaynayaa cibaado muuqata waxaanu u samaynayaa dadku inay arkaan ama ogaadaan oo ay ku ammaanaan kaasaa riyaa la dhahda alciz bin cabdisalaam wuxuu ku wuri fi qawaacid alaxkaam sabxada boqol iyo lix iyo labaatan alriyaau idhaaru camali lcibaadati riyaagu waa inuu qofku muujiyo samaynta cibaadada liyanaala mudhiruhaa si qofkan cibaadada muujinayaa u gaadho u helo dheef adduunye ima bijalbi nafcin dunyawiyin taasoo ah in nafci adduunye uu helo aw lidafci darar dunyawiin ama dhib adduunye si <coughs> isaga difaaco aw tacdiimin aw ijlaalin ama weyneyn iyo sharfitaan si uu helo inuu camalkii cibaadadaha u muujiyo xaafid ibnu xajar isaguna fatxulbaariga mujaladka koobiyo tobnaad sax saddex boqol lix iyo soddon ayuu riyaa ku qeexay waxaanu ku sheegay farqiga udhexeeya alriyaa iyo asumca <clears throat> markaasa wuxu hi alriyaa bikasri ra watakfiif taxtaaniya riyada alriya waa mukafafa wlmad mushtaqu min alru'ya wاlmuraadu bihi idhaaru اlcibaadati liqasdi ru'yati اnnaasi lahaa fayaxmaduu saaxibaha wاlmuraadu bihi idhaaru اlcibaada riyaaga waxaa looga jeedaa qofku cibaadadii inuu muujiyo liqasdi ru'yati nnaasi laha si ay dadku u arkaan cibaadada fayaxmaduu saaxibaha deetana qofkii cibaadadaa samaynayey ay u ammaanaan wsumcatuna mushtaqat min samca wlmuraadu biha naxwu ma fi riya lakinaha tacalaq bixaasati اsamc wariya bixaasati اlbasr mid waa cibaadadiisi buu dadka tusayaa waa riyaagii midna cibaadadiisi buu dadka maqashiinayaayo waa sumcadii weeye mar kasta oo qofku uu muujiyo camalka saalixa si ay dadku u arkaan riyaa maaha waxay riyaa noqonaysaa un hadduu qasdigu yahay an yaxmaduuhu calayh inay camalkaa dadku ku ammaanaan oo iyaga waxuu kaga helo laakiin hadduu qasdigu yahay qasdi xasana oo fiicantahy tusaale ahaan sadaqad buu la baxaya si muuqatu u bixinaya si ay dadku u ammaanaan inuu yidhahdo waa deeqsi hada maada hada riya isaqad buu la baxaya wuu muujinayaa iyadoo qasdigiisu yahay inay dadku wanaaggaa kaga daydaan oo camalkaa saalixaa ay sameeyaan oo iyagu ay ku intifaacaan isla markaa isagana dee ajar looga qoro maadaama uu tusaale ugu noqday hal hada min ariya laysa min ariya ilahi subxana wa tacala muxuu uhi fi suurati lbaqara in tubduu sadaqaati fanicim maa hiya wain marka sadaqadii haddii la muujiyo qasdiguna uu xasan yahay dhib ma leh riyaana maaha marka mar walba qeydkaa la soco fayaxmaduuhu calayha kaasaa idhaaru lcamal riya uu ku noqonaya waxaa la mida tusaale ahaan idaa ah, ah, xasana alcamal adhara alcamal xasanahu linafci اlaakhariin camalkiibuu muujiyey oo dadkii uu tusayaa lakin qasdu waa inay ku intifaacaan hada ma facalahu nabiyu alayh الsalatu asalaam xiina qaama calى اlmimbar fakabr wasala calى اlmimbar liyaraahu الnaas lakin ujeedadu maxay ahayd liyucalimahum الsalaa inuu salaada baraya ujeedadu ahay waxaa la mida qofkii qur-aanka akrinayay ama dadka tukinayey ayaa yuxasinu sawtahu biاlqur'aan sawtkiisuu markaa wanaajinaya qur-aanka uu ku akrinayo limaada ma liyaxmaduuhu hadday tahay waa riya lakin wuxuu wanaajinaya liyasdaada bidalika annaasu iimaana khushuucan si dadkani ay iimaan iyo khushuuc u ziyaadsadaan amaba se waxa weeyaan ay qur-aanka u jeclaystaan hada laysa min ariya qaydkiibaa ka maqan ahaa fayaxmaduuhu calayh waxyaabaha taa u daliilo waxaa ka mid a ah xadiidka wariya ibnu xibaan fi saxiixi can abi muusa alashcari muuse alashcari wuxuu yihi istamaca rasuulu llahi qiraa'atii min alleyl rasuulka alayh salatu salaam dhegeystay qur-aankan habeenka akhriyay aan ku tukanayay falama asbaxtu qaala ya abaa muusa istamactu qiraa'ataka alleyla laqad utiita mizmara mizamiri ali daawuud rasuulku musow qiraa'adaadii baan xali dhegaystay marka waxaa cod qurux badan buu ilaahay ku siiyey qultu yaa rasuul allah low calimtu makaanaka la xabartu laka taxbiiran haddaan ogaan lahaa inaad qiraa'adeeda dhegaysanayso macnaa waan si fiican baan u akrin lahaa u qurxin lahaa limaada ma si nebigu u ammaana laa waa nebigu alay slatu salaam yastaxibu hadi qira'a sooma uu jecelya an yasmac alqur'aan min ayri manaa waxaa rasuulku alay salatu salaam uu jecelya siuu rasuulka ugu sameeyo walaa yadkhulu fi riya tarku ficl macsiyati xayaan min annaas hadduu qofku macsiyada uga tago xisho dadka uu ka xishoonayo iyaduna riya maaha laakiin dee ka tegista ajar ka heli maayo waayo lilaahi ee camal saalixa ah uu muujiyo si ay dadku ugu ammaanaan buu riyaagu ahaa haddana camal saalixo uu sameeyey ma jirto xunuun buu ka tegey xukmu riyaa ajmaca alculamaa cala ana ariyaa fi lcibaadaat kabiira min kabaa'ir dunuub waa culimmadu isku waafaqeen riyaagu inuu yahay horta dembi weyn u cibaadaadka galo wahuwa daakhilu fi daa'irati shirki billaah marnaba riyaagu shirki kama baxo daairada shirkiga ayuu ku jiraa lakinhu calaa martabatayn oo laba derajo ayuu leeya martabat ulaa shirku abar oo shirki abara buu noqdaa fii bacdi suwar waxaa ka mida ah, ida dakala riyaau fii asli اliimaan hadday istusnimadu qofka asalka iimaankaba ka gasho ka xaali munaafiqiin aladiina yubطinuuna اlkufra wayudhiruuna اlislaama liyaraahu الnaas oo sidua xaalka munaafiqiinta iimaankooduba riyaa buu ahaa iska dhaaf acmaasha kale oo dee gaalnimaa u qarsoonay dadkana islaamnimay u muujisanayeen si ay dadku u yidhaahdaan waa muslimiin hada shirkun akbar munaafin liasli tawxiid shirka akbara oo asalka tawxiidka ka hor imanaya walaysa huwa lmuraad xayu uliqa riyaau fi lkhiaabi sharci riyaaga nusuusta lagu sheega la ilaaqayna kaa loogama jeedo ka qofka ka gala iimaan ka gala wuxuu hi ibnu baal wariyaau yanqasimu qismayn fain kaana riyaau fii caqdi liimaan fahuwa kufru wanifaaq guntinta iimaankaba qofka hadduu ka gale waa gaalnimaiyo nifaaq wasaaxibuhu fi darki lasfali min annaar suurad labaad idaa tadamana riyaau jacala shay min alcibaadaati ligayr illah hadduu cibaadadaba dadka daraadoodu u samaynayo oo cibaadadaba wuxuu u muujinayaa tadalula linnaasi wa tadarucan lahum haddii eh, xaqi ilaahay oo cid kale la siinaya riyaaga uu ku jiro waa shirka akbar walaa yakunu dalika ila min almunaafiqiina fi lakar alaqlb sida qaalibka qof munaafiqa ayuunbaa cibaadada u sameeya alcibaadaat lmaxda ligayr illah ta saddexaad an yaqlibahu riya fatakunu acmaaluhu kuluha liajli riyaai nnaas wamadxihim liajli ru'yati nnaasi wa madxihim waa inuu riyaagu ka qaalib noqdo bimacnaa camalkiisa oo dhamiba kii lasoo qaadaaba salaad soom qira'at lqur'aan dikri tacliim amr macruuf nahy can camalkii lasoo qabtaaba waa riyaan buu uga dhacaya taasina waa shirka akbare bay dhahan culimadu martabada labaad shirka asqara buu noqdaa riyaagu wuxuu shirka asqara noqonayaa shirkiga yar an yakuna fi camal min alacmaali sharciya walaysa fiihi shayu min nisbati khasaais illaahi ila lmakhluuq camal sharciya buu galay riyaagu laakiin riyaaga lama socoto in wax khasaaistii ilaahay kamida iyo xuquuqdiisii addoonkani cid kale uu u yeelayo lama socoto oo dadka u samayn maayo tadallul iyo khuduuc iyo tadaruc oo mid iyaga caabudaya maaha ifaadkii laakiin madxigoodii waxaas buu yaro doonaya yani ammaanaanubuu doonayaa laa yaquumu biqalbihi wasfu tacabudi lahu qalbigiisa ku qumi maayo cibaadaysi iyaga wuu cibaadaysanaya waxaa kaloo culimadu ay ka hadlaan xukmu alcamal aladii khaalatahu riya camalka saalixa ee cibaadada riyaagu uu galay laba dhinac baanay ka eegaan min jihati athawaab walciqaab iyo min jihati sixati wlbuطlaan wa dimati bihi camalka muxuu xukunkiisu noqonayaa xagga ajarka iyo ciqaabka ka dhalanaya camalkaa laftiisa maaha riyaaga camalka laftiisa oo camalkii ajar ka helayaa qofku uu riyaagu galay mise ka heli maayo iyo camalkaasi ma ansaxayaaoo qofku dumadiisu ma ku beri noqonaysaa waajibkii ma kaga dhacaya hadduu waajibi mise camal bailo weeyaanoo ma ansaxayo oo dumadiisu beri noqon mayso icaada laga raba inuu kusoo celiya laga rabaa ama inuu qadaa ku sameeyo labadaa dhinacba way ka eegaan marka camalka saalixa ee riyaagu uu dhex galay min xayu thawaabu walciqaabu yanqasimu ila qismayn alqism lwal an yakuuna riyaau maxdan in istusnimadu ay tahay ama istusidu mid barax tiran baxaydu yakuunu camaluhu kullu riyaan camalkaas bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa waa riya buu dhacay oo ariyaau shamila alcamala kullahu lam yadkul macahu shay min alikhlaas marnaba mukhlis muu ahayn fi hada alcamal tusalaan salaad buu tukaday fii bidaayatiha walaa fii wasatiha walaa fii nihaayatiha marna mukhlis muu ahayn min bidaayatiha ilaa nihaayatiha kaana muraa'iyan muraai buu ahaa bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda addoonkaasi hada nooc muxbit lilcamal bilijmac riyaaga noocaasi camalkii u burinaya ajar qofka looga qori maayo wakadalika wax thawaab iyo nacam waxaan ujeedaa wax sixiina kama ratib mayaan dumadiisu ku beri noqon mayso nusuus badan baana taa tusinaysa waxaa ka mid a ah xadiid alaaثa aladiina hum awalu man tusacaru bihim الnaar saddexda u rasuulku sheegay inay cidda u horeysa ee naarta lagu hurin doono acmaal saalixa bay sameeyeen walaysa lahum garadu ilaa taxsiilu madxi nnaasi lah iyoonu ujeeddo kale ka lahayn markay bilaabayeen ilaa markay dhammeynayeen qasdigoodu wuxuu ahaa in dadku ay ammaanaan liyuqaal oo qiil oo taxdiid kusoo noq liyuqaala qaari liyuqaala jawaad liyuqaala jari waqad qiil waxaa jira qofkii markaa kumuhelin camalkaas waaya culimada saa tasriixisa waxaa ka mida ibnu rajab riyaaga wuxuu si fiican ugaga hadlay kitaabkiisa jaamicu lculuum walxikam markuu xadiiu aniya sharaxay inama alacmaalu biniyat inama likuli mriin maa nawa kitaabkaa ka muraajaceen waaya marka wuxuu odhanayaa camalka noocaasa wa hada alcamalu laa yashuku muslimu anahu xaabiطun waana saaxibahu yastaxiqu lmaqta min allahi walcuquuba nooca labaad waa ariyaa muhtali oo jamaca alcabdu fi lcamali ikhlaasa wa riyaaan ka hore riya maxdiya bu aha sooma kan labaad waxa weyaan addoonku camalka dhexdiisa wuxuu kulmiyey ikhlaas iyo iyo riya wa fii bacdi alcamal waa mukhlis lilah wa fii bacdina waa muraay marka camalkii labadiiba uu koobsaday ariya mukhali wa huwa an yajmaca almukalafu bayna alkhlaasi wariya fi camalihi kan maxaa ka dhalanaya culimadu waa isku khilaafeen culimada qaar waxay idhahdeen mar haddii riyaaba camalka laga helo walow ikhlaasnaha la socda e camalkaasi camal xaabita wey qaarna waxay idhaahdeen alibtidaau bihi muxbit lilcamal haddii riyaa camalka uu ku bilaabay walow ikhlaas baa ka daba keenee camalku markaasuu buraya qaarna waxa alikthaaru minhu muxbit lilcamal labada ka badan baa la eegaya haddii riyaagu uu badan yahy ikhlaaska uu ka badan yahay camalkaas waa xaabit hadday siman yihiinna waa la mid laakiin hadduu riyaagu yaryo ikhlaasku uu ka badan yahay camalki waa lagaa jarsiinaya bay dhahdeen waqiila inahu laa yuxbit alcamala aslan waxaa la yihi mar hadduu ikhlaasba la socdo walow khilaaska lagaba badnaadabe camalkaasi buri maayo oo ajar buu ka helaya addoonku sida saxiixiin waxa weyaan masalada inuu tafsiil ku jiro oo riyaaga mukhtalidka aqsaam buu leeyahy qeybta koobaad an yakuuna riyaa fi ibtidaai lcamal inuu riyaagu camalka bilowgiisa galay oo camalkanba wuxuu u bilaabay riyaaan uma araa alkhlaas kadib buu ikhlaasku kusoo dariyo salaad buu u bilaabay riyaaan kadib isagoo salaadii ku jira lafteedii ayuu ikhlaas kusoo dariyey fahada mubطil lihawaab camalkaa qofku riyaan u bilaabay walow ikhlaas ha ka daba yimaadabe ajar ka heli maaya addoonku oo riyaagaasi hawaabkii uu burinaya culamada qaarkoodna ijmac baaba sheegeen ibnu rajab wuxuu yihi wataarata yakunu alcamalu lilah wayshaarikuhu riya marka camalku wuxuu noqdaa mid ilaahay daraadiya riyaana waa la socdaa fain shaaraka min aslihi haddii asalka uu riyaagu ku jiro camalkan qasdigu u bilaabay riyaan uu yahay fanusuus saxiixa tadullu calaa bulaani xubuutihi ayda sida xadiidka inoo iman doona ana aqna shurakaai can ishirk man camila camalan ashraka fiihi maci hayri taraktu washariika oo camalkan inta ikhlaaskaana ilaahay daraadii u sameeyey inta kalen ligayr ilahi buu u sameeyey sooma marka camalkii muxuu shuraaka kaga dhigay ilaahay iyo iyo cid kale ilaahayna muxuu yihi man camila camala ashraka fiihi maci hayri taraktuhu wa shirkahu macnaa aqbali maayo faana bariun minhu wahuwa liladii ashraka baa riwaayadda ibnu maajana ku timi camalkaanu shaqo kuma lihi mar hadduu cid kaleba na wadaajiyey ciddii uu na wadaajiyey baa camalkaa iskale isagaa waxa ka doonta jamaaca min asaxaaba baana laga wariyey camalka bilowgiisa hadduu riyaagu galo walow ikhlaasba camalkaa dhexdiisa ha dhacee inaan ajar laga helahayn cubaada ibnu saamit baa ka mida walihada wuxu hi ibn rajab laa nacrifu can isl fi hada khilaaf wain kaana fihi khilaaf can bacdi mutaahiriin hazaaliya baa ka mida qolooyinka khilaafka bilaabay yihi riyaagu fil ibtida ha noqdo ama fi lwasat ama fi lakhiir ha noqdee mar hadduu ikhlaas jiro oo ikhlaas nooc min alikhlaas inuu dhacay camalkaa dhexdiisa waa laga ajar siinaya ixyaa culumudiinku sidaa ku yihi qowlkiisa waynu sheegi doona culimada yidhi mar haddii fi ibtidaai lcamal ama ilaaqayba yidhi camalka hadduu riyaagalaba walow ikhlaasnaha ku jire camalkaasi waa waa camal xaabita oo ajar addoonku ka heli maayo waxaa ka mid ah alciz bn cabdisalaam kitaabkiisa qawaacid alaxkaam fii masaalix alanaam suurada labaad ama xaalada waa an yara ariya cala alcamal oo camalkan ilaahay daraadii buu bilaabay ka muxuu bilaabay inu ihi riyaan kan an yaraa ariyaa cala alcamal oo ibtada alcamala mukhlisan camalka ilahay daraaddii buu bilaabay riyaaguu ka daba yimi qofku laba xaaladood midkood buu yeelanaya an yadfacahu walaa yastamira macahu riyaaga kusoo dariyee qalbigiisa kusoo dhacay inuu iska difaaco oo an laa yastaqira fii qalbi qalbigiisa aanu ku sugmin fii hadihi xaala laa yaduru riya camalkaasi waa saxiix awaabkiisa iyo ajarkiisina waa la siinaya bilijmac ibn rajab wuxu ama in kaana aslu camali lilah oo camalka lilaahi buu u bilaabay uma araat calayhi niyat riya tan waxaa la soo daristay niyada istusnimada fain kaana khaairan haddii wax qalbiga kusoo dhacay uun aan camal qalbi aan noqon weli wadafacahu oo iska difaaco falaa yaduruhu biayri khilaafin kaasi dhibi maayo khilaaf laaan waayo rasuulku alayh salatu sla u in allaha tajaawaza li can ummatii ma bihi anfusuha maa lam tatakalam aw tacmal xaaladda labaad waa an yastarsila macahu waa in riyaagii ku soo dhacay aanu iska difaacin riyaagii waxa weeyaan sii wato xataa yastaqira fii qalbi kaasi laba xaalood midkood buu yeelanaya camalkaasi laba xaalood midkood buu yeelanaya anlaa takuuna alcibaada mima yanbani bacdu calaa bacdi alcibaadadii maxaa ku kulmay ikhlaas iyo riyaa keebaa horeeyey ikhlaaska soo ma cibaadadii laba xaalood midkood bay yeelanaysaa xaaladda koowaad oo ah inay tahay cibaado aan isku dul dhisnayn yaani cibaado kala infisaali karta kala go'i karta miaal waxa u ah qaraa suuraة اbaqara mukhlisan uma qaraa suuraةa al cimraan muraa'iya suura baqaru ikhlaas u akhriyey suuratu al cimraan buu ku xigsiiyey oo riyaan buu akhriyey labada qira'a isku xidhayn iskuma xidhna labada qiraa'a ama sallaa rakcatayn salaaddii duhur horteed buu tukaday arbaca rakcaat laba ragcadood buu tukaday oo munfasilatayn goonidooda ah mukhlisan kadibna labadii kalu gooni u tukaday muraa'iyan iskuma dul dhisna labada ragcadood ikhlaaska uu ku tukaday iyo labada riyaaga uu ku tukaday faariyaa laa yaduru alcamal alwal liwuquuci can ikhlaas camalka hore ee ikhlaaska uu u sameeyey riyaaga camalka dambe dhexdiisa dhacay dhibi maayo wadalika liinfisaali lcamalayni wainfikaakihima labadii camal baa laba camal kala go-an camal quraan isku ahayn xaaladda labaadu camalku yeela an alcamal mima yanbani bacdu calaa bacdi inuu camalka yahay camal isku dul dhisan oo aanay suurtagal ahayn inay ini ansaxdo inina burto sida salaatu duhur oo kale may suurtagalta ina tira salaaddii duhur baan tukadayo laba ragcadooda ka midina waa baail labana waa saxiix la mar haddii shayga mubtil lisalaa waxaa salaada burinaya salaada meel ka mida unuu ka galo dee way wada buraysa ila odhan maayo mubtilka intii ka horreysay waa saxiix la odhan maayo waay laba ragcadood duhura buu tukaday mukhlisan kadibna riyaagiibaa soo dariyo labadii dambuu tukaday muraa'iyan suuradaas camalku uu yahay mid ikhlaas ku bilaabmay riyaaguna uu ka daba yimi islamarkaa camalkiina uu yahay mid aan kala go'i karin culimadu saddex qowl bay isugu khilaafeen qowla koowaad oo ah ana hawaaba alcamal laa yabtul oo inamaa yanqusu biqadri maa waqaca fiih min alriyaa camalka ajarkiisu buri maayo intii ikhlaas u dhacday ajarkeedu leeyay mar haddii riyaa uu xagga dambe kaga yimi ajarku mid naaqusaba ha noqdee weliba khilaafku fii dalika ikhtilaafu bayna alculamaa min asalaf ayuu yihi ibnu rajab qad xakaahu imaamu axmed ibnu jariir warajax ana camalu laa yabtul bidalik imaamu axmed iyo ibnu jariir waxay rajaxeen inaan ajarkii camalku aanu ka burahayn anahu yujaaza biniyatihi اlأulى wahuwa marwiyan can alxasan اlbصri wagayrihi isaguna kaas qowlkaa laftiisa ayuu rajaxay ibnu rajab waxaanu deliishaday xadiid mursala oo odhanaya nin baa rasuula ku ina bani salima kulahum yuqaatil reer banu salima o dhameyo dagaalka way galeen faminhu man yuqaatil lidunya minhu man yuqaatil najdata qaar waxay u dagaalamayaan adduunyo qaar waxay u dagaalamaaaanuun gurmaduun wa man yuqaatil ibtigaa wajhi llah faayuhum shahiid qaala kulhum dhammaantooda shahiid ida kaana aslu amrihi an takuuna kalimat llahi hiy lculya haddii asalka camalka ay ku bilaabeen uu yahay in ilahay kelimadiisu ay sarreyso laakiin waa mursal xadiikaas qowlka labaad wuxuu leeyahay yufaraq bayna maraatib riya oo riyaagu ma badan yahi ma yariya waxaasaa la eegaya hadduu riyaagu yahay waxa weeyaan ka aar kaa ajar laga heli maayo camalka hadduu musaawi yahayna ajar laga heli maayo hadduu riyaagu yariyo ikhlaasku uu ka badan yahay ajar baa laga helaya waana qowlka ghazaali uu rajaxay fi ixyaa culuum اddiin wakadalika asancaani sida qowlka saddexaad wuxuu leeyahay ana hawaab alcamal aladii khaalatahu riyaa yabtul camalkaa aan kala soocmi karin ee ilaahay daraaddii loo bilaabay ee riyaagu kadibna uu galay wax ajaro haba yaraate laga helayaa ma jirto sawaun kaana riyaau qaliila aw kaiira riyaagu ha badnaado ama ha yaraado waana qowlka uu doortay alciz bn cabdisalaam wagayruhu min alculamaa isagu lilaahi ha loo bilaabo marka hore liriyaai ha loo bilaabo riyaagu ha badnaado ha yaraado camalka wax ajaroo laga helaya ma jirto ama riyaa wma riyaa shirki fahuwa an yafcala cibaadaة liأjli اllah wliأjli ma dukira min aغraad اlmuraa'iin wahuwa muxbiط lilcamali ayضا qala tacalى man camila camala ashraka fiihi gayrii taraktuhu lishariikihi fii riwaaya taraktuhu lishariiki xadiidkaasu daliishay camalkaa ilaahay inaanu wax ka mida aqbalahayn xataa cidda lagula shuraakaysiiyey ilaahay inaanu kula munaasacoon inaanu kula doodahay inaanu ku qabsanahayn ilaahay kaa u deynay oodhanay orod kaad shuraakada nagaga dhigtay ha ka abaalmariya u tag ayuu xadiidku tilmaamaya walaqrab lisawaab fi hadi lmasala waa masalade waa masalada ah camalkii ilaahay daraaddii buu u bilaabay uma طaraca calayhi alriya camalkiina camal waxa weeyaan awalkiisa iyo akhirkiisu ay kala go-an yihiin maaha waa camal qura oo inuu wada ansaxay iyo inuu wada buro aan waxba ka dhaxay sida صaxiixi waxa weeyaan ana mujarada wuquuc الriya fi اlcamal mubطil lihawaabi اlcamal fi hadihi الsura wadalika lcumuum الnusuus alati fiha annahyu can الriya nusuusta markaa caamka ee riyaaga diideysa ayaa u daliila iyo xadiidka alciz bin cabdisalaam uu keenay hazaali iyo qoladan le ka badan baa la eegaya waxaa yani adilo caama bay daliishanayaan oo adiladan riyaaga kusoo aroortay ay khasisayso xagga bulaanka marka laga hadlaya camalkii riyaagu uu galay ma camal baailaba ah oo addoonkii inuu kusoo celiye laga rabo iyadana laba qowl bay culimadu ku leeyihin qowl odhanaya camalka mar hadduu riyaa galaba alcamal yabtulu bimujaradi mukhaalafati liriya riya ha lagu bilaabo ama ikhlaas ha lagu bilaabo riyaagu ha badnaado ama ha yaraado mar hadduu riyaa galaba camalkaasi waa camal baila sawa ibtadaa bihi aw araca calayhi sawa kaana alriyaau huwa alakar aw alkhlaasu huwa alakar qowla kalena wuxuu leeyahay anahu ida kaana riya min asl camal fahuwa mubin lahu haddii camalka riyaan loo bilaabay markaasu baili ou yahay camal hayru saxiix haddii lilaahi loo bilaabo kusoo dariyey camalku wuu ansaxayaa xataa ha la yidhahdo ajarba kamuu helina camalku wuu ansaxaya waa xanafiyada markaa kutubtooda ku sheega sida raajixiina waa qowlka koobaad oo ah ana riyaa mubطilu lilcamal riyaagu camalka u dhexdiisa dhacay mulaqan wuu burinaya waayo lfaqdi shari min ahami shuruud اcibaada mar hadduu camalka riyaa galayba maxaa la waayey labadii shardee cibaadadu lahayd kii weliba sii weynaa waa ikhlaaska o ikhlaasu lilahi tacaala sheekh ibnu cuthaymiinna tafsiil fiican buu ku sheegay oo inaha aynu sheegnay badankoodu ay ku xusan yihiin kitaabkiisa alqowl lmufiid musanifku raxima llahu tacala saddex daliil baaba ku sheegay aayaddii laba xadiid adaliil awal qowl ilahay ui qul waxaad tiraa nebi maxamedow inamaa ana anigu waxaan ahay uun wax kale maihiye basharun baan ahay bani aadam basharkaasoo milukum idinka oo kale ah xagga basharnimada yuuxaa ilaya waxaa lay waxyooday annamaa ilaahuku macbuudkiina xaqa ahi ilaahun waaxidun macbuud qura inuu yahay faman qofkii kaana ahaaday yarjuu mid ka baqaya liqaaa rabbihi rabbigii hor istaagiisa yarjuu yamalu rajaynaya liqaaa rabbi rabbigii la kulankiisa yarjuu rajaynaya liqaaa rabbihi ru'yata rabbihi saddexdaa tafsiir baa lagu fasiray in yarjuu macnaheedu yahay yakhaaf iyo inuu yahay yamal iyo in waxaa la rajaynaya uu yahay ru'yat llah falyacmal ha sameeya camalan saalix camal wanaagsan walaa yushrik yaanu la wadaajin bicibaadati rabbihi cibaadada rabbigii axadan qofnaba cidnaba marka aayadda macnaheed waxa wey nebi maxamed bu ilahi subxana watacala la hadlay wxu maxamed dadka waxaad ku tiraa anugu waxaan ahay bashar idinkoo kalea ay fi lbashariya nebi maxamed bashar buu ahaa laba waalid baa dhalay oo la yaqaan cabdullaahi iyo aamina oo sida basharka oo kale ayuu u calool galay oo u dhashay wakaana yusiibu maa yusiibu lbashar waxaa bashar ku dhacan oo ku dhici jiray hadday gaajo tahay hadday haraad tahay hadday dhaawac tahay hadday xanuun tahay iyo hadday geeri tahay oo nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam uu dhintay laakiin walaakina allaha mana calaya wafadalanii birisaala basharka waxa uu dheeraa waa in ilaahay subxana watacaala uu waxyooday walaysa liya min alrububiyati walaa min alilaahiyati shay bashar baanaybu macnaheedu sidaa basharku dee rabbina maaha ilaahna maaha marka anigu rabbinimana waxba kuma lihi oo rabbi ma yihi yamliku alcaalam wayatasarafu fiih ilaahna ma yihi oo macbuud ma yihi mid in caabudo xaq uleh bal caabid baan ahay macnu waa sidaa bal dalika lilahi waxdahu laa shariika lah rabbinimada iyo macbuudnimada xaqaba ilahay baa iska leh yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahu waaxid waxaa la waxyooday macbuudkiinu inuu mid quran yahay taasaanan idinku yeedhaya man kaana yarju liqaaa rabbihi ilahi subxana watacaala wuxuu yihi falyacmal camala saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbi axada qofka la kulanka ilaahay rajaynaya ama ka baqayaa camal saalixa ha sameeyo muwaafiq lishariica khaalisna ahoo laysa fiihi shirku marka aayaddan culimada qaarkood waxay ku fasireen shirkiga lagu sheegay walaa yushrik bicibaadati rabbi axada riyaagaa looga jeedo ay laa fii camali weyaan macnaheedu bay dhaheen waana sababta musanifku raxima llahu tacala aayadda ugu keenay baabka ibnu jariir wuxuu yihi raxima llahu tacala walaa yushrik bicibaadati rabbi axada yaquul walaa yajcal lahu shariika fii cibaadati iyah wainamaa yakunu jaacilin lahu shariika bicibaadati ida ra'aa bicamali aladii daahiruhu anahu lilah wa muriidu bihi hayrahu cadad min aslf baanu ka soo naqilay ana almuraada bishirki fi laaya alriya in shirki aayadda lagu sheegay looga jeeda maxay riyaaga baqawi baa isna saasoo kale yidhi wakadalika alqurطubi walmaawardi culimada qaarna waxay idhaahdeen shirkiga walaa yushrik bicibaadati rabbi axada waa caam oo shirku riyaa iyo shirku gayrihi labadaba shirkiga riyaaga ku yimaadiyo ka wax kale ku yimaadaba ayaddu way shamlisanaysa labada tii la yidhaahdabana aayaddu waxay daliil u tahay riyaagu inuu xaaraan yahay oo haddii la idhahdo shirkigii oo dhan baa loo jeedaana dee riyaagu inuu shirki yahay nebigaa sheegay cumuumku riyaagu soo gelaya haddii la idhaahdo riyaagaaba looga jeedaana waa min baabi tafsiiri bilmithaal wajhu dilaalati ilahi cala maqsuudi ilbaab ana fiiha annahyi can ishirk fi lcibaada waxaa ayaddani diiday in shirki la sameeyo cibaadada dhexdeeda wayadkhulu fii cumuumihi alriya shirkigaa la diiday cumuumkiisa maxaa soo hoosgelaya riyaga liannahu nawcun min anwaaci shirki riyagu waa nooc ka mid a ah anwacda shirki wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu cala nabiyina mxamedi wacala alih waasxaabihi ajmaciin